الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد قال الامام مالك رحمه الله باب الخيار الخيار في البيوع كثيره منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين والمقصود بالخيار هنا خيار المجلس majlis atabaayoc idaa tabaayacani waqaca albaycu baynahumaa fahal yajuuzu liaxadihimaa an yarjica fi lbayci qabla an yufaariqa almajlis qala malik can naafic can cabdillahi bni cumar ana rasuula اllahi sala allahu alayh wasalama qaal almutabaayicaani kulu waaxidin minhumaa bikiyaar calaa saaxibihi منهما بالخيار على صاحبه المتبايعان كل واحد منهما بالخيار له الخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلى أن يتفرقا من مجلس عقدهما فإنه يجوز لكل واحد منهما أن يفسخ البيع ويرجع اkhtalafuu fi tafsiri hadihi اlkalima ma almaqsuudu bibeyc alkhiyaar ila biica alkhiyaar qaala bacdu ahli اlcilmi almaqsuudu bihi khiyaaru shardi fainahu ida sharada axaduhumaa linafsihi khiyaara shardin faina hada alkhiyaara laa yantahi biintihaai اlmajlis bal yabqa bal yabqa hada alkhiyaar wa qaala bacduhum almaqsuudu وقال بعضهم المقصود بقوله إلا بيع الخيار يعني إذا اختار أحدهما أن يمضي البيع وهو في المجلس فإن هذا يمضي عليه وينتهي خياره وإن كان في المجلس فإنه إذا قال أنا اخترت من جهة إمضاء البيع فإنه قد falaa yajuuzu lahu an yafsaqa walow kaana fii majlisi tacaaqub qaala maalikun walaysa lihaada cindanaa xaddun macruuf walaa amrun macmuulun bihi fiihi fi lkhiyaar alimaam maalik kamaa tarown rawaa hada alxadiida fii muwada'ihi uma kara calayhi binaqdihi wa hada mujaradu ra'yi مجرد رأي قال ليس لهذا عندنا حد معروف يعني ليس هناك حد معروف هذا المجلس كم يستمر يمكن يستمر يوم كامل ساعة نصف ساعة مجهول فعلل الحديث بأن هذا الخيار فيه شيء من الجهال كذلك أيضا علل بأنه أمر غير معمول به عند مشايخه لأنه لا يمكن أن يقال غير معمول به في المدينة بل كان معمولا به ومعروفا ولذلك شددوا عليه النكير حتى ذكر أبو عمر بن عبد البر قال كان ابن أبي ذئب وهو قرين الإمام مالك وهو من فقهاء أهل المدينة في عصر مالك ينكر على مالك اختياره ترك العمل xataa jaraa minhu lidalika fii maalikin qawlu khashin qawl shadiid huwa taqaadac can naqli hada alqowl wahuwa qowl macruufu kama tacrifuunahu xamalahu calayhi algadb lam yustaxsan milhu minhu fakayfa yasixu liaxadi an yaddaciya ijmac ahli lmadiinati fi hadi masala kayfa yatasanى limaaliki raximah اllah an yaquul hada gayru macmuul bih maa anahu kaana macmuuran lii fi lmadiina laakinahu lam yakun macmuulan bi cinda bacdi mashaaikhihi mumkin walidalika alafa alxaafid lmundiri risaalatan samaaha xadiid almutabaayicayn bilkiyaar waalkalaamu calaa huwaatihi fasaaqa xadiid ibn cumar hada biطuruqin kaiira uma naqla kalimatan acjabathu fi tacliiqi calaa hada alxadiid qaal dakara abu طaahir asilafi ana alimaama abalxasan ilkiya hada min fuqahaai shaaficiyin qaala caqiiba hada alxadiid lama rawaa hada alxadiid wahuwa xadiidu khiyaari lmajlis xadiid ibni cumar hada qaal idaa badat raayaatu nusuusi fii mayaadiini اlkifaaxi daaxat aclaamu lmaqaayiisi fii madaarij riyaax hada kalaam fii sajn idaa badat raayaatu nusuusi fii mayaadiini lkifaaxi daaxat aclaamu lmaqaayiisi fii madaarij riyaax fahimtum hada kalaam aisha cabdallah yaquul idaa daharat raayaat الnusuus الsharciya min alaayaat wاlaxaadiid fii muctaraki الnizaaci wاlqitaal kaana annaasa yakhtasimuun wayatanaaqashuun wayataqaataluuna fi lmasaa'il fayaquul idaa daharat hadihi الraayaat fi hadihi اlamaakin طaaxat saqطat aclaamu اlmaqaayiis alraayaat lilnusuus wاlaclaamu wahiya jamcu calam ayضa raaya fayaquul taglibu raayaat الnusuusi calىa raayaati اlmaqaayiisi اlcaqliya fataqdi calayha watadacuhaa fi madaarij الriyaa fi mahabi الriyaa hada kalaam jamiil hada kalaamu jamiil hada yumkin an yuqaal kulama ctarada axadu calaa nasin sharciyin saxiixin sariix idilaala bira'yin aw biijtihaadin naqulu lahu ida badat raayaatu annusuusi fi mayaadiin ilkifaaxi طaaxat aclaamu lmaqaayiisi fi madaarij hada xadii tarakahu alimaamu malik raximah llah wacallala bihada tacliil wa huwa laa yanhadu lisqaadi hada hada tacliil baari hmm? hmm? hmm? mil hada walidalika lama su'ila alimaam axmed can ala'ima wain kana mitlu hada alkalaam laa yuqaal lakin lama su'il can ala'ima qiila ma ra'yuka fi malik qaala xadiiثu صaxiix wara'yu ضaciif yasuuqu xadiiثa صaxiixa uma yukhaalifuhu bira'yihi qaal cindahu xadiiث صaxiix lakin cindahu ra'yu ضaciif ayb والأوزاعي قال عنده حديث ضعيف ورأي ضعيف يعني يستدل بأحاديث ضعيفة ويبني عليها اجتهادا وفكرا فالأحاديث ضعيفة في أصلها والاجتهاد المبني عليه أيضا ضعيف قيل له طيب أبو حنيفة أحمد ما كان يقول أبو حنيفة كان يقول أبو فلان هذا منهج عندنا أبو فلان هذا yadullu calaa xusn altakhallus wa xusn asiyaasa liana annaasa fii zamaanihi rubama kaana aglabuhum xanafiya faida qaala abu xaniifa rubama tafuuru calayhi daa'ira wa taqac fiihi mafaasid fayukanni qul abuu fulaan qiil lahu abuu fulaan qaala laa ra'y walaa xadiid falow saraxa laqaamat iddunya walam taqcud alxanafiyatu rubama yuqaatiluhum وربما يحرك مجاني قيل له الشافعي قال حديث صحيح ورأي صحيح الاثنان صحيحان عنده مشايخ آخرون لكن بعدما صبر فكره وحديثه قال هذا حديث صحيح ورأي صحيح ayb abu xaniifa calal لأن هذا من أخبار الآحاد لا معنى طيب ثم أطال أبو عمر في نقل احتجاج الحنفية لا يسكتون والمالكية أيضا لا يسكتون فعندهم كلام كثير حول تسويغ مسالكهم والرد على من قال بمفاد الحديث أورد الكلام الكثير ثم تركه مسألة أو حديث آخر قال مالك له بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما بيعين تبايعا أيما بيعين تبايعا فالقول ما قال البائع أو يترادان هذا الحديث فيه بلاغ قال أبو عمر لم يقل فيه مالك فاختلف ولا بد له لا بد أن يكون هذا اللفظ في الحديث لأنه إذا ما اختلف ما يقع هذا الكلام فالقول ما قال hada natiijaة الاkhtilaaf faida اkhtalfa fainahu yuطbq عalayhi ma jaءa fi hada اlxadiiث qaal wlam yqul faاkhtalfa wahiya lafظaة madaaru اlxadiiث عalayha wmin أjliha warad wasaqadat limalikin kama tara wafii qowlihi fiihi falqowlu qowl baa'icu daliilu cala اkhtilaafihima uma hada اlxadiiث yqul maxfuظ can malik maxfuudun can ibni mascuud kama qaala maalik lahu asaaniid walahu alfaad kaiira hada alxadiid yadullu calaa anahu idaa ikhtalafa albayicaan yani mutabaayicaan fii asilcati aw fii hamaniha aw fi lajal aw shay yatacallaqu bihamani almuhman malcamal ida ikhtalafa albaa'icu yaquulu ana bictu laka hada bicashara wlmushtari yaquul la bihamsa yaquul falqawlu ma qaala albaa'ic alqawl ma qaala albaa'ic sadaq albaa'ic cala lmushtari aw bitaraddaani hada yarjicu bidaacatahu wadaka yarjicu samana laakin hada alxadiid ثمنه لكن هذا الحديث كأن جماهير أهل العلم خالفوا ظاهرا ولكن له ألفاظ كثيرة ربما كانت هذه الألفاظ توافق ما ذهب إليه الفقهاء قال أبو عمر اختلاف الفقهاء في هذا الباب أبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق ومالك yaquuluuna ida ikhtalafa almutabaayicaani fi haman wasilcatu qaa'ima taxaalafa wataraadda albayc lakin fi xadii fi lafdi hada alxadiid laysa fiihi taxaalafa yaquul wabuda albaa'icu bilyamiin albaa'icu yuxallaf walaysa fi lxadiis anahu yuxallaf uma qiila lmushtari ima an taakuda bima xalafa calayhi albaa'icu wa ima an taxlifa calaa dacwaaka watabra faidaa xalafa albaa'icu biannahu baacahu bicashara maala yuxallaf almushtari ayda yuqaalu lahu ima an taxlifa ima an taakuda bima xalafa calayhi albaa'ic wa ima an taxlifa calaa dacwaaka biannaka bictahu aw ishtaraytahu bikam amsa yaquul fain xalafaa jamiica fudda albayc walaysa fii lafdi alxadiid fain taxaalafaa yataraadaan laysa fi ayb yaquul fain xalafaa jamiican rudda albayc waina kalaa jamiican rudda albaycu wain xalafa axadumaa wanakala alaakharu kana albaycu liman xalafa wa sawaaءun cinda haulaai kullihim kaanat isircatu qaa'imata biyadi mushtari biyadi albaayic o biyadi mushtari bacd an takuna qaa'imatan wa sayaati qowlu malik wahuwa yuwaafiqu hada alqowl fakaanahu ra'w bacd alalfaad min hada alxadiid alatii tuwaafiqu maa dahabu qaala malik fii man baaca min rajulin silcatan faqaala albaa'icu cinda muwaajabati lbayci yani cinda imdaai lbayci wاlmuwaajabaةu mufaacala min wajaba shay ida lazima yani cinda ilzaami اlbayci abiicuka calى an astashiira fulan hada khiyaar ishtiraadu khiyaar yshtaridu alkhiyaara lshakصi haalث qaal abiicuka calى an astashiira fulana fain radya faqad jaaza اlbayc wain kariha falaa bayca baynana idan hada yshtaridu sharطa lshakصi haalث fahada thalith huwa aladii biyadihi an yumdi hada albayca aw an yulqiyah qaala wain kariha falaa bayca baynana fayatabaayacani calaa dalika uma yandamu lmushtari qabla an yastashiira albaa'ic qabla an yastashiira uma yandamu lmushtari qabla an yastashiira albaa'icu albaa'ic huwa aladi yastashiir lakin qabla an yastashiira albaa'icu nadima almushtari qaala ina dalika albayca laazimu lahuma calaa maa wasafa walaa khiyaara lilmubtaac huwa lmushtari wa huwa laazimun lahu in axaba aladi ishtarada lahu alkhiyaara an yujiiza in axaba hada thalith aladi ishtarada lahu albaa'icu alkhiyaar in ajaaza albayca mada albaycu waintahaa walazim qaala maali almru cindana fi rajul yshtari silcata min arajul hunaa ikhtilaafu mutabaayicayn faykhtalifaani fi haman albaaciqu bicashara wlmushtari biamsa fayaqulu albaacicu bictukaha bicasharati danaaniir wayaqulu lmubtaacu ibtactuha minka bihamsati danaaniir anahu yuqaalu lilbaa'ic in shita faacطiha lilmushtari bima qaal in aradta acطihaa bima qaala lmushtari wain shiئta faxlif billaahi maa bi'ta silcataka ila bima qulta aw taxlif biannaka maa bi'ta hadihi silca ila bcashara ayb fain xalafa fain xalafa albaa'icu calaa maa baacahu bihi fahuwa alcashara nadhab ila lmushtari qiila lilmushtari ima an taakuda silcata bima qaala albaa'icu waima an tahlifa billaahi ma shtarayta ila bima qulta faima an yaud waima an yaxlifa calaa cagsi maa zacma albaa'ic fain xalafaa baria minhu in xalaf baria min ahaman waida bari'a min athaman macnaahu anahu yastarjicu fuluusahu wاlbaa'icu yastarjicu mabiica wadalika ana kula waaxidin minhuma mudacin calaa saaxibihi faida jaءat dacwa laa budda min alxalfi min aطarafayn hada yadacii calى zayd wazayd yadaci calى camr whada huwa qowl alfuqahaa asaabiqin nafsu ayb ma jaa fi riba fi dayn qala maliku can abi zinaad can busr bni saciid qaluu busr bni saciid mowla alxadramiyiin maata fii khilaafati cumar bin cabdilcaziiz walam yadac kafanan yukafanu fiihi wa kaana caabidan can cubaydin mawlaa can cubaydin abi saalix mawla safax hada ma dakar lahu tarjama anahu qaala bi'tu bazan lii min ahli daari nakhlata ila ajal hada taajir aqmisha yaquul bictu bazan lii miman min ahli daari nakla qaaluu daaru nakla mawdicu suuqin bilmadiinati nabawiya min ahli daari naklata ilaa ajal albayc ilaa ajal qaala uma aradtu lkhuruuja ila lkuufa kaanahu yuriidu an yajliba bazan aakhar fa caraduu calaya an aba'a canhum wayanquduunii caraduu calayhi an yadaca canhum shayئa min almablag almuajal uma yanquduunahu yani yucduunahu naqdan فهذا مثل ما يقال ضع وتعجل ضع شيئا من دينك وتعجل istilaama albaaqi qaala fasaltu can dalika zayd bna thaabit faqaala laa aamuruka an taakula hada walaa tukilah liana zaydan actabarahu min alriba qaala maliku can cuثmaan bni xafs bni khalda can ibni shihaab can saalim bn cabdillahi can cabdillahi bni cumar anahu su'ila can rajul yakunu lahu daynu cala arajuli ila ajal hada lahu daynun cala fulan ila ajal fayadacu canhu saaxibu lxaqi wa yucajiluhu laakhar fakariha dalika cabdullah bn cumar wanaha canhu alawal zayd bnu haabit naha canhu wa hada cabdullah bn cumar naha canhu ayib qaala malik can zayd bn aslam anahu qaal kana alriba fi ljaahiliyati an yakuna lirajuli cala arajuli alxaqu ila ajal hada riba jaahiliya wa hiy ariba alatii kaanat macruufata cindahum an yakuna lirajuli cala rajuli alxaqu ila ajal faida xalla alxaqu qaal ataqdii am turbii atu'addii watusadid addayn aw taziidu fiihi fain qadaa ahad wailaa zaadahu fii xaqihi ida kaana mia jacalahu miata wa hamsiin وأخر عنه في الأجل أيضا مقابل هذه الزيادة يؤخر في الأجل قال مالك والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى إلى أجل فيضع عنه طالب ويعجله المطلوب هذا منعه عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت ووافقهما مالك قال هذا لا يجوز qaala maaliku wadalika cindana bimanzilati aladii yuahiru daynahu bacda maxilihi can hariimihi wayaziiduhu alghariimu fii xaqihi qaala fahada aribaa bicaynihi laa shaka fiih alimaam malik yajcal dac watacajal mila ahir wazid qala hada mil kilaahuma riba qaala abu cumar ikhtalafa alculamaau fii macnaa qowlihi dacanii wa ucajila laka walam yakhtalifuu fii macnaa qowlihim ima an tuqdiya wa ima an turbi anahu riba almujmacu calayh aladii nazla alqur'aanu bitaxriimihi hada ariba aladii xaramahu allahu fii kitaabihi qaal walam tacrif alcarabu alriba ila fi nasi'ati almadkuurati fanazla alqur'aanu bidalik uma bayana rasul sal slam saair nawaaib idan alriba alatii jaءat fi اlqur'an hiya hadi zid wataأhar ayb hada dac watacajal ikhtalafuu fiihi zayd bnu haabit wa cabdullahi bni cumar wa malik qaaluu laa yajuuz wa qaala cabdullahi bnu cabaas yajuuz waاkhtalaf sax wataabicuuna aydan qaala hunaa wاkhtalafa qowlu الshaaficiي faqaala marat laa ba'sa bihi wara'aahu min almacruuf wamarat qaala dac watacajal laa yajuuz ikhtalafa qowl shaafici fiihi faida xasala khilaafa bayna saxaabati yundar ilى daliil aakhar yubxad huna dakara xadiid yaxtaaju ila takhriij rawahu dabrani fi lawsat wlxaakim qaal can caliy bni rukaanata can daawuud bni xusein can akrima can ibni cabaas ana nabiya sal slm lamaa amara biikraaji bani nadiir jaءahu naasu minhm faqaaluu ya nabiy allahi inaka amarta biikhraajina walanaa cala naasi duyuun lam taxila فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا هذا ما خرجته يحتاج الى تخريج ان صح هذا الحديث فهو القاضي والا فلا يزال الخلاف بين الصحابة وبين تابعين وبين أهل العلم في ذلك طيب قال مالك في الرجل يكون له على الرجل مئة دينار إلى أجل رجل يكون له على الرجل مئة دينار إلى أجل فإذا حلت qaala lahu aladii calayhi dayn bicnii silcatan yakunu hamanuhaa mi'ata diinaarin naqdan bimi'atin wakhamsiina ilaa ajal qaala hada baycun laa yaslux walam yazal ahlulcilmi yanhawna canhu hada yaxtaaju ilaa shayin min istixdaari dihi rajul yakunu lahu cala arajuli mi'atu diinaar ilaa ajal zayd lahu miatu dinaar calaa camrin ilaa ajal ilaa ramadaan falamaa jaaa ramadaan qaala aladii calayhi addaynu wa huwa man camrun lahu liman lizayd bicnii silcatan yakunu hamanuhaa miata dinaarin naqdan hamanuhaa miatu dinaar naqdan bimiatin wahamsiina ilaa ajal lamaa jaaa alajal waxaana sadaadu dayn qaala bi' li hada aljawaal aladii tamlikhu anta wayusaawii miatan naqd bicniihi bimiatin wahamsiina ilaa ajal qaala bi'tu kasuud faahadahu amru calaa amrin alaan kam miataani wa hamsuun calaa amrin kam miataani wa hamsuun camrun yuciidu aljawaal yaquul laka calaya bikam kud hada aljawaal bimia kud hada aljawaal bimia camrun isalama aljawaal maratan kam baqiya calaa camrin hadihi nafsuha akhir wazid qaala maalik wainamaa kuriha dalika liannahu inamaa yucطiihi hamana maa baacahu bicaynihi haman hada aljawaal kan mia acdaa cayna aljawaal wa rajacahu qaal inamaa yucطiihi hamana maa baacahu bicaynihi yuciidu nafsa almabiic licamrin wa yuahiru canhu miata aluulaa ila alajal aladii dakara lahu aakhira marati wayasdaadu calayhi hamsiina diinaaran fi taakhiirihi canhu fahada makruuhun laa yasluq lianna idkhaal aljawaal min baabi talaacuq walmas'ala xaqiiqatuha anahu akhara almi'a wa zaada calayhi hamsiin ويزداد عليه خمسين دينارا في تأخير عنه فهذا مكروه لا يصلح وهو أيضا يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية liannahum kaanuu idaa xallat duyuunuhum qaaluu liladii calayhi dayn ima an taqdiya wa ima an turbiya fain qadaa akhaduu wa ilaa zaadahum fii xuquuqihim wa zaaduuhum fi ljal hada nafsu shay wallah aclam sala allah